بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مسألة waxaynu ka bilaabaynaa mas'alatun halka ay ku qoran tahay ayaynu ka bilaabaynaa mafhuumu lmukhaalafihi ayaynu ku soo dhex jirnay mabaaxith alalfaad ama mabaaxith alaqwaal allugawiyadii marka hore aan ku soo jirnay inuu waxoogaa quseeyo uu ka sii warramo ayuu doonayaa min alaldaafi ludfiyada ilaahay waxaa ka mid ah xuduusulmawduucaati mawduucaadka iyo waxyaabaha la dejiyey xuduudkooga iyo soo derintoodu waa nimcooyin ilaahay bixiyo sheekhu arar buu u jeedaaye wuxuu qodobka koobaad inagu baraarujiyey mowduucaadka lugawiga ah waxyaabaha laysku afgarto xuduudkooga iyo soo derintoodu waa nimco ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyey welibana laynaga rabo inaan ilaahay uga mahad celino waxyaabaha mawduucaadka alugawiya ah ayaa nicmo u baahan inaan ilaahay ugu mahadnaqnaa subxaanahu wa tacaala oo waxyaabaha nicamka ee mawduucaadka aluawiya mawduucaadka uu sheekhu ku tilmaamaya waxa weeye wada hadalkeennan af soomaaligeennan iyo waxaanay ummaddu ay ku wada hadlaan afu dooni ha noqdee waa nimco xagga rabbi inooga timid waa nimco waxa garanaya nimco inay tahay qofka aflaawaha aan hadalkaba karaynin qofka aan hadliba karayn balka warrama wax alla wuxuu ku hadl waxa qalbigaaga ku jira markaa doonto inaad wax ka cibaarayso aayarun soo ma hadashid aayarun baad afku maad kala qaadaysaayo aayarun baad hadlaysaayo hadalka welibana yaraysaysa odhan maysa wuu kaa dhammaanayaa hadalkii wuu kaa dhammaanaya inaguma jirto waad wadaysaa un haddaad doonto kolkaa waa nimco ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan uga mahad celinno ah nimcadaasi ayna jiri lahayn maxaynu isku afgaran lahayn miyaynu isag fadhfadhiyi lahaynun bal ka warran hadaadan odhan karaynin daaqadan xidh iyo daaqadan fur iyo albaabkan xidh iyo cashirkii waa goorma toona sidee baan aqoonta layskugu gudbin lahaa iminka waynu sor fadhinaayo waxbaynu isku gudbinaynaaye hadduuna hadal jiri lahayn see wax layskugu gudbin waa nimco subxaanahu wata ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan uga mahadnaqnaah oon uga mahad celinnaah min alaldaafi ludfiyada ilaahay waxa ka mid a ama waxyaabaha malduufka ee laynoogu dhimriyey waxa ka mid a xuduusulmawduucaati mawduucaadka soo darintooda shay mw shayadan la wadciyey ee la dejiyey soo darintoodu waa nimco ilaahay aanu uga mahadnaqayna ah luqeed ee luqada loo nisbeeyey waa luqa oo waa waxyaabo af-a ah oo lagu wada hadlo oo laysku afgaranayo weeyi bal ka waran haddaadan waxa qalbigaaga ku jira adan dadka usoo muujin karaynin oodan u sheegi karaynin waxaad doonaysa iyo waxaad diidaysaba ka waran waa cajiib wehiye iyadu afyadu way ka faa'iido badan tahay min alishaarati ishaarada ayay ka faa'iido badan tahay waa mawduuca lugawigiihi walmithaali mithaalkana wuu ka faa'iido badan yahay oo tusaalaha ah wa aysaru wuuna ka fudud yahay waxyaabaha laysku afgarto saddex qaybood oo kamida ah ayuu sheekhu halkan inoogu taabtay saddex qaybood oo saddexda qayboodba laysku afgaranayo ama laysku fahmayo ayuu sheekhu doonaya inuu ishaaro ka koobaad waa luqada oo wuxuuna yidhi xuduud almawduucaat allugawiya mawduucaadka iyo waxyaabahan la dejiyey ee luqadeed waa nimco ilaahay bixiyey waa kow ka labaadna waa alishaara ishaaraduna waa wax laysku afgarto ishaaro waa wax laysku afgarto oo qofku markuu farta fiiqo dee waxbuu kutusayaa ama waxbuu kuu ishaaraya ama uu kuu iljebinayaa wuxunbuu ka odhanaya qofkan kaa soo horjeedaa mararka qaar aamus buu ka odhani hadlin uu ku aamusiin oo wuxuun buu samaynaya ishaaradu waa wax la isku afgarto haddaba waa wax la laysku afgarto ishaarooyinkani oo maalan laba qof oo gaashaan qaado oo maxaan ku idhaahdaa aan isku af ahayn hadday kulmaan si un bay isku afgaranayaan ishaaradaasay ku wada hadlayaan luqadii isku luqa maahe luqadii way ku kala duwanaadeen laakiin maxay isku afgaranayaan ishaarooyinkan bay isku afgaranayaan kolba si uu ku yidhaahdaba ishaaradu waa shay haddaba isna wax faa'iideeya oo dadku ay wax ku ay iskula hadlaan ama ay isku afgartaan oo afgarasho ah weeyaan ishaaradu qofku markuu wax furayo hadduu aflaawo yahay dee ishaaradiisaa la qiimeyn jiray soo ishaaradiisa lama qiimeynaya aflaawaha qofkaan ba ka waran ishaaradiisaa la qiimeynaya hadduu wax guursanayo iyo hadduu wax furayo iyo hadduu wax iibsanayaba ishaaradiisii ayaa la qiimeynayaa oo la tixgelinayaa ishaarada ama faru ishaare ha ahaado ama indho uu jebiye ha ahaado ama madax uu lula ha ahaado ama madax uu foorariye ha ahaado ama saasuu foorinaya ama saasuu odhanaya suu dooni ha yidhaahdo adigu waxa weeye ishaare inuu bixiyo unbaa la rabaa qodobka saddexaad ee isna laysku afgarto waa almithaal weeyi mithaal mithaalku tusaale ayuu ahaan jiraye hadda waxaa loo jeedaa mithaalka sida aynu arkayno الشكل waa ka hoosta hoose kaale الشكل waa الأمثلة المجسمة baa la yidhaahdaa الأمثلة المجسمة الأمثلة المجسمة waa sawiradii miثaalku kolkaa waa sawiradii sawiraduna afgarasho ayay bixiyaan oo waa ishaaraad laysku fahmo weeyaan sawir marka la bixiyo ishaara weeyaan laysku fahmayo waxaynu ognahay mar sawir faras baa meel mar eh, kaana lagu qorayaa meel gidaar weyn oo halkan iskaga yaala un baad arkaysa un baad gidaarkiisa eegaysaa kaana iyo qorigiisii un baad arkaysaa dee waa afgarasho mar waa halkanaad maraysaa waxaad arkaysaa un qalin iyo kitaab iyo waxaad arkaysaa un qalin iyo kitaab iyo eh, waxyaabo nooc kutub iyo khamiisyo iyo adoon gudahaba gelin miyaadan gelinayn qalin iyo kitaab iyo meheradaad ku aragtay waxay hayso maxaad u doonanaysaa markaa waa maktabad oo yaa kuu sheegay ishaarana ma jirto wadahadalna ma jiro dee waa mithaalka waa sawiradan lagu dul qoray weeyi hodheeladii waxbay ku qoranayaan oo maktabadihii waxbay ku qoranayaan oo saldhigyadii milatariga waxbaa lagu qorayaa kaare iyo qori iyo waxbaa lagu qorayaayo markaad sidaa u aragto waad iska fahmaysaa meeshu meel saldhiga inay tahay kolka afgarashada saddexdaa qodob ee laysku afgarto midi waa wada hadalka midina waa ishaarada midina waa almithaal oo rasmiyada ah sawirada meesha wax lagu sawirayo ah iyaguna macnay bixinayaanoo waa laysku afgaranayaa oo de waxaynu ognahay imika iminka ishaaraatulmuruur waxyaaba la yidhaha baa jiraba sawiro ishaaraatulmuruur iyo qolooyinkan taraafigabu ay isticmaalaan baa jiro oo wadada ninka eh, dirawalka ee wadada maraya kolba dariiqaasi siduu yahay halkaa eh, looxa yar baa la qoraya sawir bixinaysa looxa yaroo sawir bixinaysa halkaa la dhigaya mar waxa la odhanaya waxa ku qoran wadadan hortaada waa la hagaajinaya mar waxaa ku qoran goolad baa kugu soo dhow muncadif baa kugu soo dhow iska jir baa mar waxa ku biriish iyo waxyaaba looga digayo mar waxa la odhanaya wadadii noocaasay noqotay marba ishaaraa la bixi mar waxa la odhan halkan oo kale laba gaadhi iskuma dhaafaan eegada waa laba gaari baa la sawiraya midna uu casaan yahay ka wax dhaafaya ka kalena midab kalea laga dhigaya labadan gaari ee isbarber gelaya mid la casaynayo midna midab kale loo samaynayo qofku dirawel markuuyuu sidaa u arko u garanaya wuxuu odhanaya halkan laba gaari iskuma dhaafaan waa mamnuuc waayo ka wax dhaafaya la casaynaya waad aragtaa kolka waxa weye waa wax lagu wada hadlayo laysku fahmayo rusuumta iyo mithaalkuna waa wax laysku fahmayo saddexdaasiba haddaba waa dadka isku afkarta haday wada hadalka tahay iyo haday ishaarada tahay iyo hadday rusumta iyo sawirada la bixinaya ay tahay saddexdaa waxa ugu faa'iido badan buu yidhi sheekhu hadalka luqada kan wada hadalka ayaa ugu faa'iido badan waa ko waxa ku wuu ugu faa'iido badan yahay wuuna ugu fudud yahay baa la yidhaahdaa wuuna ugu fudud yahay walow imika aynu ognahay dadka qaar oo dee qaba ama oranaya war sawirka wax u dhigmaa ma jiro sawirka wax u dhigmaa ma jiro halka sawir wuxuu u baahan karaa kun erey halka sawir adiga imika haddaan ku sheekeeyoon ku idhaahdo magaalo beri la dumiyey oo la halaagay oo dadkeegii la qixiyey haddaan kaaga waramo iyo haddaan saa hal sawir ku tuso yaa naftaada raad ku sawirka ka raad badan sawirku raad badan buu naftaada kaga tegaya xagga caatifadda marka la eegayo kolkaa waxaa sheekheenu qaatay in lafdigu uu ka faa'iido badan yahay ishaarada iyo suuradaba waxaa kaluu sheekheenu qaatay inuu ka fudud yahay oo waynu ognahay inuu ka fudud yahay waa aysar wuu ka fudud yaho aad buu uga fudud yahay min alaldaafi nimcooyinka ilaahay waxa ka mida xuduusulmawduucaati waxyaabaha la dejiyey soo derintooda allugawiyati ee luqadeed kolkaa wuxuu doonaya mabaaxis luqa inuu gala ma arkaysa waa arar weeyaan waa sababtii u geli wuu usii marmarsiyoonaya wahiya tan luqadi ihina mawduucaadkan lugawigi ihi afyadu way ka faa'iido badan tahay min alishaarati ishaarada iyo farfiiqa way ka faa'iido badan tahay walmithaali mithaalka iyo sawiradana way ka faa'iido badan tahay wa aysaru wayna ka fududahay almawduucaat allugawiya ayaa xagga faa'iidada iyo xagga fudaydkaba iyada ayaa la doortay halkaa luqadu marka laga sheegayo ama mawduucaadka luqawiga ihi wahiya iyadu alfaadun waa alfaad daalatun tusinaysa calaa macaanin macaani ayay tusinaysaa almawduucaat allugawiya waa alfaad macnale buu sheekhu ina yidhi waa alfaad macnale oo macno ina tusinaya wahiya alfaadun daalatun calaa macaanin hadaba alfaadu hadday bilaa macno tahay muhmel baa loo yaqaanaa oo waxba taa lagu tusin maayo oo waa muhmelkii wahiya alfaadu waa alfaad alfaaddaa waxaa la leeyahay walow ha qadarnaato oo alfaadaasi alfaad muqadaraba ha ahaato sida tusaale ahaan idrib oo kale antadii ku qadarnaan jirtay oo kale ama alfaadaasi murakaba ha ahaato tarkiibkii isnaadiga ahaa oo kale daalatu calaa macaanin markuu yidhi daalla way ku tusinaysaa waxa inaga baxay dawaalida afarta ah ayaa inaga baxay oo khuduuddii khadkii iyo cuquuddii iyo ishaaradii iyo nusubtii ayaa inaga baxay wahiya alfaadun waa lafdiyo alfaadda oo daalatun tusinaysa calaa macaanin macaani tusinaysa ereyga macaanin ihi waa jamcu tagsiir mufradkiisuna macnan buu ahaa ereygan macnan ana waxaa laysku hayaa xagga sarfiga inuu ismi mafcuul yahay iyo inuuna ismi mafcuul ahayne mafcal uu iskaga yimid mafcal oo masder miimiyo oo kale uu yahay ayaa laysku hayaa macnan qolo macniyun buu ka yimid bay leeyihiinoo waa ismi mafcuul qolona macnan sidanunbay ku dhalatay oo waxba iclaal ku dhacay oo saasihi ma jiro oo macno yurunbu ahay qalbigaasoo baa ku dhacay laakiin qalbul waa kuma dhicin sida macniyinta qolada leh macnan waxa weye ereyga waxa looga jeedo macaani buu kutusayaa lafdigani wax looga jeedo ayuu kutusayaa talow hadaba lafdigan in macnaha loo yaqaan maxaa lagu gartay oo jaa ma wuu seexdayba ma wuu cunayba ma wuu yimidba ereyga jaa maxaynu nidhaahnaa horta jaaa maxay ahayd wuu yimid mise u seexdayba haddaba maxaynu ku garannaa jaaa wuu yimid inay tahay jaaadu waa lafdi macnaa loo dejiyey macnaheegi oo macnay kutusaysaa imaatin ah haddaba lafdiga macnihiisa see loo garanayaa balan eegno watucrafu waxaa lagu watucrafu waxaa lagu garan buu ku yidhi macnaha binaqli naqlin la soo naqliyey oo si tawaatur ah loo soo naqliyey ayaa lagu garan tawatur ereyga cir er ah bal eeg hadda cir er. ka samaai ayuu inoogu tusaalaynayaa cir er. ereygan cir ah cir markaan cir idhaahdo maxaan ma geed baa cirku markaan cir idhaa horta ma geed baa maaha geed waa maxay waa kaa inaga sarreeya soo maaha haddaba ereygan cir ihi inuu kaa inaga sarreeyo ku dhacayo maxaa lagu gartay intaa unbaa loo jeedaa ereygan cir ihi kaa inaga sareeya inuu ku dhacayo maxaa maxaa lagu garanayaa wa tucrafu binaqli naqli baa lagu garanayaayo inan kasta ama aabbihii ama hooyadii ayuu ka soo gaadhay ereygan cira kiyo ka welibana waa tawaatur xadu tawaatur buu gaadho dadkeennii o dhan baaba ereyga cira ayaa u yaqaan ninka ku yidhahda waa geed ama waa saalada geela dee ku qoslaysaa war maxaad ujeedaa baad odhanaysaa ma waran dhul ka ku yidhahdo dhulku waa masaajidka may waa maad ka yeelaysaa naqli baa la haddaba lagu garanayaa tawaatur loo soo naqliyey oo qof kastiba qof buu ka soo gaadhay waxani waxaa inuu yahay oo sidaa lagu macnaynayo jaa iyo akale iyo kharaje iyo waa isku mid uun sidaasoo kalun bay noqonayaan wa tucrafu waxa lagu garani macnaha lafdigu uu leeyahay binaqli naqliga ayaa lagu garan oo naqli ayaa lagu fahmayaa lasoo naqliyey sida samaaun iyo ardun iyo xarun iyo berdun iyo waa macaani la yaqaano weeyi macaanidaa haddaba samaaun iyo ardun iyo waxaa lagu soo naqliyey tawaatur ama waxaa lagu soo naqlinayaa tawaatur si aan ahayn oo aaxaad ah sida qur'iga oo kale ereyga qur'i ah macnihiisu waa maxay waxa weeye wuxuu u soo arooray xayd waxa kaloo u soo arooray duhri dahaaro iyo xayd labadaba waynagii odhan jirnay qur'un marka laga hadlayo wabistinbaati alcaqli caqliga la soo bixidiisana waa lagu garan macnaha ayuu caqligu la soo baxayaa minhu naqliga ayuu kala soo baxayaa sow maynaan odhanin ereyga macnihiisa naqligaa lagu garan waxa ereyga laga fahmayo maxaa lagu garanayaa baynu nidhi naqligaa lagu garan la soo naqliyey mararka qaarna macnaha waxaa lagu fahmaa caqliga oo caqliga ayaa kala soo baxaya naqligii maalan maxaa loo jeedaa caqligu sidee buu ula soo baxayaa mufrad markaad aragto insaan saw dad saw qof maaha insaan insaan ma jamac baa mise qof dee insaan waa qof waa calaa sabiili lbedelo inteena labadanba kuma wada dhacayo kanna keligii buu insaan yahay markaad u eegto haddana kan kalead u eegi insaan haddana kan kalead u eegi insaan rajul de waa nin laakiin rag dhan oo jamaca ma aha jamacu waa rijaal ma rajul waa mufrad insaan waa saas kale ereygan insaana haddii al daro oo al insaan la yidhaah alinsaan eg insaankiioo qof ahaa haddii insaan la yidhaaho isagoo mufradkii una al lagu daro caqligeennii wuxuu ogaaday in jamac looga jeedo oo jamac noqon karayo oo jamac baaba lagu macnayn karaa oo talow al-insaan sidee buu inuu jamac yahay loogu macnayn karayaa oo loo odhanayaa jamac baanu ku ogaanay qariina meesha imanaysa caqligu markuu la soo baxayo uu lafdiga macno kala soo baxayo naqliga isagoo kaashanaya naqliga uu kala soo baxayo waa qariino waa mufradkan asha wata istinaa daba dhici kara hadduu ansaxayo in wax laga soo reebo wuxuu caqligu kuu sheegaya war hadduu awal hore mufrad ahaa wax lagama soo reebeen dee mufradkumuu kala hadhaa waayo insaankii alinsaan la yidhi ilaahay aayad qur'aana wuxuu ku yidhi walcasri ina alinsaana la fii khusrin insaanku muxuu ku dhex sugan yahay baa la yidhi khasaare maxaa laga dambaysiiyey ila aladiina aamanuu waxa la ogaaday insaankii inuuna mufrad ahayn baa la ogaaday uuna qof ahayne inuu jamac yahay baa la ogaaday wax laga soo reebi karayo sababtuna waxa weeye waxba lagama soo reebi kareen hadduu mufrad yahay dee qofku miyuu kala hadhaa sidiisa qofku ma kala hadho sidiisa qofku uu kala hadhayaa odhan mayno oo qofku uu kala hadhaa ma ma haddaba caqligii baa garanaya in alinsaan markii laga soo reebe ila aladiina aamanuu markii la yidhi ayuu isla caqligaagii naqligii insaanka dee qof inuu yahay lagu garanayey wuxuu ka soo qaatay inuu jamac noqday jamac qariinadaa istinaha ee kasoo reebidda ayaana lagu fahmay ama laga fahmay halkaa waxaynu culima ku haynaa ama se inoo muuqda oo si toosa ah aynu ugu arkaynaa lafdiga iyo macnihiisa waxa lagu garanayo wa tucrafu waxaa lagu garan macaanida binaqli naqli ayaa lagu garan lasoo naqliyo tawaatur iyo aaxaad kii la dooni lagu soo naqliyo wa bistinbaadilcaqli caqliga la soo bixidiisa ayaa lagu garan wa bistinbaadilcaqli caqliga la soo bixidiisa ayaa lagu garan minhu naqliga uu wax kala soo baxo naqligiibuu wax kala soo baxaya waa kaa sidaa jamacaas noqday oo kale talow lafdiga madluulkiisu waa maxay madluulka lafdiga lafdiga macnihiisu waa maxay ereyga madluule iyo ereyga macni waa isku midun hadda waxaynu soo qaadanay lafdiga macnihiisii laba qodob oo kamid a soo qaadanay maad xasuusantii labadan soo qaadanay mafhuumiyo manduuq manduuquna wuxuu ahaa wax lafdigu uu toos kuu tusiyey mafhuumkuna wuxuu ahaa wuxuna lafdigu toos kuu tusinayne marka macnihiisa la fahmo uun isna la fahmayo mafhuumku wax marka ereygan macnihiisa la fahmo la sii fahmayuun buu noqonayay mafhuumku ama ha ahaada mafhuumulmuwaafaqo ama ha ahaada mafhuumulmukhaalafo mafhuumiyo manduuq waynu soo qaadanay oo dee waxyaaba la macnaynayuun bay ahaayeen hadda wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya lafdiga macnihiisa ama lafdiga madluulkiisu waa maxay intaa ayuu inoo ina weydiinayaa wuxuu inoo sheegay afar arimood in lafdiga macnihiisa uu noqdo markaad lafdi doonayso inaad macnayso afar arrimood mid ahaan ayuu noqon karaa o lafdiga macnihiisu macno juziya wuu noqon karaa oo lafdigu shay juziyi abuu ah kutusi juziyi juziyi juziyigu waxa weeye masalan rag sow ma arkaysid ama nin sow ma arkaysid masalan rag ama nin sow ma arkaysid haddaan rag soo qaadano amase nin aan soo qaadano macno juziya bo ragga uu leeyahay baa jiro maxamed waa macno juziya calina waa macno juziyo ninkiio raggiio juziyi a ah weeye haddaba waxaa laynaga rabaa eeg ereygan lafdigi ihi inuu macno juziya ah ina tuso rag oo dhan inuuna inawa tusine ragga mid kamida dumar oo dhan inuuna ereygu ku tusine dumarka qof kamida mida kelmaddu inayna ku tusin magaalooyin oo dhan eh magaalooyinka magaalo kamida mida waa maxay haddaba haddaan hargeyse idhaa ama anxamar idhaahda maxay noqonaysaa lafdigaasi muxuu noqonaya ma ma macno juziyiba kelmadan markay hargeysi magaaladan ku tusto macnahaasi ma kuliyiba mise waa juziyi muxuu noqonayaa waa juziyi waa juziyi wey hargeysi tusinta ay magacan hargeysi tusinta uu magaaladan ku tusinaya waa juziyi waayo magaalooyin oo dhan kuma tusinayo hadda masjidu nuur ka waran masaajkan aynu joogno masjidu nuur masjidu nuur ka waran waa juziyi waayo ma aha kuliyi noqon maayo cali soo ka waran haddaba cali faatimo ka waa juزi sidaba lafdigu wuxuu ku tusaa macno gaar ah oo macnihii guud aan ka mid ahayn macnihii guud aan ka ahayn oo juز'iyi ah buu kutusaya waa ko waxa kaluu lafdigu kutusi karaa macno kuliyi ah buu kutusi karaa macno kuliyi ah ayuu kutusi karaa waaba insaan insaan yuu kutusaya dee kani waa insaan oo kani waa insaan oo kani waa insaan ama waaba masaajidba masjid haddaad tidha masaajid o dhan baa soo geli insaan haddaad tidha qof oo dhan baa soo geli madiina haddaad tidha magaalo o dhan baa soo geli waa kuliyi imra'atun haddaad tidha waa kuliyi wax la wada leeyahoo sharikada aqbalaya ayaa kuliyiga la yidhaha lafdiga mararka qaar macnihiisu wuxuu noqonayaa juziyi marka labaadna wuxuu noqonayaa kuliyi marka saddexaadna wuxuu noqonayaa lafdi mufrada marka saddexaad muxuu noqonayaa baynu nidhi lafdi mufrada oo waa maxay talow lafdigiibaa kutusaya maxay lafdigiibaa kutusaya lafdi mufrada lafdigan macnihiisa waa maxay dee waa lafdigan kale da waa lafdi macnihiisa uu lafdi kale noqonayo wey tusaaluhu waa maxay haddaan idhaahda kelimatun kitaabka qadriga abaynu ah maalintii cashiradii u dambeeyey ku marnay si fiican welibana masaladaa ah. haddaad u baahatiin e haddaad idhaha kelimatun haddaan idhaha kelimatun kelimatun maxay kutusaysaa macnaheegu waa maxay ereyga kelimatunih maxay ina tusi waxay eg lafdi mufrada bay tusi oo waa maxay kelimatu macnaheegu waa ismigii iyo ficilkii iyo xarafkii oo keli keli ah kelimatun waa waa kelmad macnaheegii kelmad yahay waa kelmad macnaheegii maxay yahay kelmad uu yahay waa lafdi macnihiisii uu lafdi kale yahay oo mufrada ah. waxaa dhici kara in lafdiga macnihiisu uu noqdo lafdi murakaba ama kala kelmad murakaba ah. kalaam inuu noqdo kalaam waxa lagu oranaya kelmadan macnaheegii ii sheega waa kalaam baad odhan kelmadan macnaheegi waa kalaam waa hadal fara badan ayay kelmadda noqonayaan ereygan kalaamaaba kamid a dee ereyga kalaamihi sow lafdi ma macnihiisa bal sheega kalaam ereygan kalaam ee kaaf iyo laam iyo miimihi kalaam markaan idhaahdo ma jaaaba muxuu hadal fara buu itusayaa oo lafdi ah oo murakab ah oo mufiid ah oo bilwadci ah sidaynu ku dhiganay dee hadal kalaama jaa keligeed de kalaa ma aha muxamed keligii kalaa ma aha hal keligeed kalaa ma aha ya laakiin kelmad bay ahaayeen kolkaa mufrad kelmadu waxay kutusaysay lafdi mufrada ereygan kalaamihina wuxuu tusayaa isagoo kelmada kalaamyo fara bay tusayaa waxyaaba fara bay tusayaa oo kelmad ka fara badan kelmadda culimo marka lafdiga laga hadlayo macnihiisa afartaa ayuu sheekhu soo qaatay afartaa ayuu sheekhu soo qaatay afartaa maxaynu ku tilmaanay oo maxaynu nidhi o waa lafdigii oo macnihiisu yahay macno juز'iyi ah laba waa lafdigii oo macnihiisu yahay macno kuliyi ah saddex waa lafdigii oo macnihiisu yahay lafdi mufrada afar waa lafdigii oo macnihiisu yahay kalaam waad haysaa afartaasuu ereygu kutusaa sidiisa dalaalada guud afartaasuu ina tusaya wa madluulu lafdi lafdiga madluulkiisu macnan macno ayuu noqon macnaha oo juz'iyun juz'iya haddii macnaha juz'iyiga waxaa la yidhaahdaa inmanaca tasawuruhu min asharikati fiihi waa kullu smin manaca kullu kelimatin manaca tasawuruhu min asharikati fiihi wa weeye shay kastoo markaad fahanto in la wadaagaa ayna suurtagal ahayn ayaa la yidhaahdaa maxay shay kastoo markaad fahanto erey kast markaad macnihiisa fahanto aan la wadaagaynin hadda kitaab baa hor yaale kitaab waa maxay ma kuliyiba mise waa juziyi kitaab magaca kitaabi ma kuliyiba mise waa juziyi culima waa maxay kitaab waa kuliyi weeyi kitaab waayo kitaabkii wuxuu noqon karaa kitaabkii naxwa wuxuu noqon karaa kitaabkii tafsiirka wuxuu noqon karaa kitaabkii xadiidka waa kuliyi laakiin haddaan idhahda ka warran ruuxulicraab waa juziyi weeyi oo haddaad tidhahda soo kan isaguba fara badan isagan fara kanu kanun baa lakala koobiyeeye wax kala duwan dee maaha waa juzi waa kitaab qura xaggii kutubtii markii loo eego hadda jawaalka waran inagoo eeg mobeeladeenna afkii wuu sii dhimanaya kuma mobeelkiisa magac gaara u yaqaan horta mobeelkaagu waa mobelu soo maa ya soomaalidii soomaalideenii hore sidaa way naga duwanaayeen ninku ridiisa magac gaaruu bixin jiray hashiisana magac gaaruu bixin jiray siciisa magac gaaruu bixin jiray adiga shaadhkaagu waa shaadhun khamiiskaaguna waa khamiisun eeg inanta xijaabkeegu waa xijaabun magac gaara xijaabku male hadday saddex xijaaba leedahay kaana saasaa la yidhaha kaana saa xijaab hebel kaana nooca kaana midabaa lagu tilmaamaya hadii la doono kolkaa mobel marka la yidhaha waa kuliyi laakiin haddii mobelkan magac gaar aan ula baxo adigu haddaan magac gaara ula baxo oon dee ku farxoon jecelahay oo magaca ama ama nacayb tusinaya ama jacayb wuxuuna haddaan ubixiyo mobelkan oo kanuuni leeyahy muxuu noqonayaa magacaasi muxuu noqonaya markaa juziyi buu noqonaya waa juziyi markaa waa zaydun oo kale ama muxamedun oo kale magacyadeenani waa juziye laakiin ninku waa kuliye waynu wada leenahay dee kuliyo sharik ayuu aqbalayaa wamadluulul ama insaanku waa waa kuliyo de waa la wada leeyahay wamadluulu lafdi lafdiga macnihiisu ama wuxuu tusinayaa macnan macno ayuu noqon macnaha oo juz'iyun juz'iyi ah oo la kala leeyahay ama se kuliyun kuliyi ah oo la wada leeyahay ow amase lafdun lafdi buu tusin lafdiga oo mufradun mufrad ah ow amase murakabun ama murakab ah lafdi mufrada buu ina tusin ama lafdi murakab ah ayuu ina tusini ama mufrad buu ina tusin ama murakab buu ina tusin halkaa afar macno oo ereyga lafdiga a ah lagu macneeyo ayaynu bartaa kaga baxnay walwadcu wadcigu jaclu lafdi waa lafdiga yeelidiisa daliilalmacnaa macnaha mid daliil u ah ama kutusaya looga yeelo ereyga wadciga ah saddex baa loo qaybiyaa waa wadci luqawiya iyo wadci curfiya iyo wadci sharciya saddexdiisa qayboodba ama saddexda wadciba hadduu yahay ka luqawiga ah iyo hadduu yahay ka curfiga ah iyo hadduu yahay ka sharciga ah ereyga wadci abuu tilmaamaya oo talow wadciga tacriifkiisa xagguu ka keenay inuu tilmaamo maxaa ku kalifay wadciga halkuu wadciga inaga soo galay cashirka markaan bilaabaynay maxaynu cashirka ka bilownay cashirka bilowgiisii hore maxaynu ka bilownay cashirka min min alaldaafi xuduudu lmawduucaati ereygan mawduucaad ihi miyuuna ahayn mushtaq munays mafcuul ahayn mar kastoo mushtaqa loo baahdo in la fahmo yaa dib loogu noqon jiray mushtaqu minhugiisa haddaad u baahato caalim inaad dadka u sharaxdo horta caalimka intaadan sharxin cilmiga sharax ila waxa la odhan jiray waxa ka horeeya mufradka caalimku waa murakab xagga macnaha oo waa cilmigii iyo daatadii taqaanay haddaba intaadan cilmiga iyo daatada wada sharxin waxaad sharaxdaa cilmigoo qura oo masderka ah masderkaa la sharxaa mawduucaadku waa kii la dejiyey waa dejintii iyo kii dejintan iska lahaa la dejiyey intaadan kaa mawduuca a sharxin waxaad ku fahmi kartaa wadciga masderka wadciga a deji aakil haddaba maxaan u baahanaha inaan sharxo markaan aakil sharax is leeyahay masderkaa horta horeeya in la sharxo aklun marka waa mufradkii dee marka mufradka la fahmaa kan kale la fahmaya mufradkaa aad fahantay ka iska leh ayaa ismi faacil la yidhaah ama mufradkaa aad fahantay ka lagu sameeyo ayaa ismi mafcuul wahaakada saasaad odhanaysaa walwadcu wadcigii kutub fiican baa cilmulwadciga ka qoran sida risaaladii caduddiin oo kale walwadcu wadcigii jaclu lafdi waa lafdiga ka yeelidiisa daliilalmacnaa macnaha mid kutusaya laga yeelo wadciga waxaa loo yaqaanaa waa dejinta kelmadda loo dejiyey macnahan iyadoo qaabilaysa oo macne ibjaaahda maxaa loo dejiyey maseexadkaa loo dejiyey mise imaatinka ya imaatin baa loo dejiyey akele maxaa loo dejiyey macabid baa loo dejiyey mise carar mise cunid cunid baa loo dejiyey kolka eg waa lafdigan iyo macnahan ayaa laysa siinaya walwadcu wadcigii jaclu lafdi waa lafdiga ka yeelidiisa daliilalmacnaa macnaha mid tusinaya laga yeelo macnaha ayuu tusinaya lafdigaasi macnuhu tusinaya wain lam yunaasibhu munaasiba yuuna u noqon wain lam yunaasibhu munaasiba yuuna u noqon fil asaxi qowlka asaxa ah ee sixada badan munaasib bayuuna u ahaanin way lam yunaasibhu fi aصaxi way lam yunaasibhu fi laصaxidu waxa weeye wadcigu waa lafdiga oo macnaha loo dejiyo walow munaasababa yayna ka dhaxaynine waa asaxa qolooyinka qaar muctasilada oo kale waxay aaminsan yihiin ama muctasilada oo kale waxay ku tegeen in laabud ay tahay ama lagama maarmaan inay tahay munaasaba inay jirto munaasabadu waa lagama maarmaan oo mar kasta e af soomaaligeenna xataa munaasabada waad la yaabaysaa soomaaligeenna soo maydaan arag e maraboob ka warrama maad maqasheen maraboob geed yar baa maraboob la yidhaha soo maaha waa maxay horta maraboobtu magacna maxaa loogu bixiyey miyaa la iska bixiyey un maraboob ma maraboob un baa loo bixiyey ad umalayn iyo aha maxaa loogu bixiyey maraday boobtaa gubtaanyada maad maqasheen geedka inay gubtaanyada la yidhaah magaca xagu ka keenay ma geed yaroo qabowba markaasaa laysku saaro qabowba ya horta gubtaanyadu ma qabowba m alla markaas saa isku taabsiisa maxaa dhacaya ya way ku gubaysaa sow ma aha eeg way ku gubaysaa dhagax ka warrama dhagax maxaa dhagax loogu bixiyey waa dhag iyo ax sow ma aha dhag ax dhag hadduu kugu yidhaha axun baad odhanaysaa dhagax ah. miyaadan arkayn munaasabadan eeg waxaa jiray wada waddaa jirta wadabaali la yidhah wadabaali qofku haddii wadabaalis arko uun waa maxaa la yidhaahdaa wadabaali wadabaali wadadan wadabaali baa la yidhahdaa wadabaalidani waa wadaberi hore laga guuray wadaberi hore laga guuray baa wadabaali la yidhahdaa dee wadabaalidii waxaad moodaysaa magac buu qofka soomaaligii moodaya war munaasabaa jirtaa goormaa wadabaali loo bixiyey iminka laameyda soomaaliga dee laameyda magacan laamey ah magac baa loo yaqaani jiray af soomaaligeenna wadda baabuur baa loodhan jiray eglaamey wadda baabuur iyo wadda gaadi iyo wadda gaadhidaan ka tallaabaya wadda gaadhida eglaamiyadan caadiga ah soomaaliga hore wadda baabuurta igu kaalay iyo wadda gaadhida eg wadda gaadhi qofku u maqlay una iska qaadanaya un doono munaasabaa jirta oo waxani munaasabaa la wada ilaalinaya eeg nin baa odhana geel buu yeelanayaayo hashaada magaceed culus baa la yidhaahdaa bahal yaroo meel kasta ka boodaysaa cunus markuu leeyahay se waad iska fahmaysaa hashaasi noocay tahay waad iska fahmaysaa kolkaa muctasilada nimanka la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen munaasabadu waa lagama maarmaan mar kaste waa lagama maarmaan halka ay culimada kale ay leeyihiin munaasabada yaynaan shardi ka dhigin oo mar kasta inay munaasaba jirto mar kasta inay munaasaba jirto yaan la odhanin waa shardi nin muctaziliya ayaa kii oo la xujaynayo ila waynu aragnay inaguba dee dadan waxaan munaasib isku ahayn oo munaasib loo bixinaye soo maynaan arag nin maxaan ku idhahdaa madow madow carab aynu leenahay arcarab maad aragteen ya hadda waa nin madow maxaa looga jeedaa waa cagsi eeg waxaad odhanaysaa caga weyne maad aragteen caga weyne waa nin cag yar cag yar baad argaysaayo caga weyne iyo caga yaraad odhanaysaa kii cagaa waaweyne ana caga yare waa ogaan kolka munaasabadu qasab maaha markaste sida afkeennanba aynu ka helayna dee iminka markaad carab aynu leenahay kii madoobaa carab aynu le ma caraba ma nin ma carab markaad leedahay ka waran ma saxda maahasa dee maaha nin cad ma aha carab baad odhanaysaayo waa ogaan haddaba waxaa jira muctasiladaa qabta inay lagama maarmaan tahay munaasaba inay jirto oo wax iyagu kuleeyihin muctasiladu magac kastoonu maqalo magac kastoonu maqallo waxaanu ka dhadhansanaynaa bay qabaan muctasiladu wixii uu magaca u ahaa sababtii loogu bixiyey libaax markaad tidhaa awood baa noo dhadhamaysa bay kuleeyihin awood mid baa haddaba la yidhi waaya magac kaste waxaad ka dhadhansanaysiin sow maaha sidaa luqada barbarka waa sheekhii ajruumiga la odhan jiray dee uu ka soo jeeday barbarka oo iminka waxay sii degaan libiya filaya iyo meelahaas ay sii kasii agdhodhow yihiin waxaa la yidhi waxaanu ku weydiinay aadqaaq bal noo sheeg baa la yidhi aadqaaq adqaaq waa kelmadee eh, afrikada lagaga hadlo ama barbar lagaga hadlo wey adqaaq noo sheeg ba la yidhi adqaaq waa nin muctaziliyo aan afrikada arag adqaaq haye waa magace maxaa u dhegaystay u dhegaystay adqaaq warniyow buu yidhi kelmadda eeg waxa iiga muuqata engeeg iyo qalayl baa iga muuqda qalayl waa kelmad qalalan adqaaq way qalalanta alla dhagaxinay taha aan u malaynayaa buu waa la baadhay oo dhagax noqotay barbarka dhagax baa loo yaqaana adqaaqa bay yidhahdeen waa ka sheekeynu hoosta hoose ku qoraya aduu si kaste ha noqotee si kaste ha noqotee nimankaa muctasiladu waxay kuleeyihin wixii magacee baxa waxaanu ka dhadhansanaynaa bay kuleeyihiin munaasabo uu magacan iyo ku magaca u yahay ay isla leeyihiin waaba qasab bay kuleeyihin munaasabo jirto halka laga leeyahay maya sidaa maahee munaasabadu qasab ma aha haddaba fil asaxi way lam yunaasibhu fil asaxi markuu yidhi fil asaxidan qeydkan fil asaxi ah maadaama oo sheekhu uu horay u soo sheegay uu yidhi muctasilada cindanaa baan odhanaya waxay ahayd cindanaa inuu halkan keeno ilan khilaafka cidda ka soo horjeedaa waa muctasiladii walwadcu wadcigu hoosta hoose waad arkaysaa inuu ka soo warramayo muctasilada iyo aqwaashoodii walwadcu wadcigu jaclu lafdi waa lafdiga ka yeelidiisa daliilalmacnaa macnaha mid deliil u ah uu ka yeelo laga yeelo lafdigana macnihii deliil looga dhigaya wain lam yunaasibhu munaasibba yaynu ahaanin fil asaxi qowlka asaxaa ee sixada leh munaasababa yayna jirin lafdiga talow haddaba maxaa loo wadciyaa oo maxaa lafdiga loo dejiyaa lafdiga wadcigiisa iyo dejintiisu maxay noqoni walafdu lafdigii موضوع waxaa loo wadciyaa lilmacnaa macnaha adihniyi ee dihniga ah cala almukhtaari qowlka mukhtaarka ah markaan qaadano waxaa laysku qabtay lafdiga ma waxaa loo loo dejiyaa macnaha khaarijiga ah ee hadda halkan yaalla mise lafdiga sidiisa waxaa loo dejiyaa macno dihniyi ah oo qalbiga kaaga jira halkan waxaa isku khilaafay sheekhii kitaabka qoray asalka ah iyo sheekheennan baa isku khilaafay kolka sheekheennani wuxuu raacay wadaad la oran jiray alimaam araazi la oran jiray ayuu raacay oo wuxuu ku leeyahay macnaha dihniga ah ayaa loo dejiyaaye macnaha khaarijiga ah looma dejiyo oo sababtu waxa weeyaan buu ku leeyahay macnaha khaarijiga ah aan loo dejinaynin magacaa isbedbedelaba magacu wuu isbedbedelaa kol haddii khaarijigu isbedbedelayo khaarijiga isbedbedelkiisa ayuu magacu iskugu bedbedelayaa tusaaluu keenay raazi wuxuu leeyahay haddaynu aragno shay jismiya oo faraaqan meel ka haysta oo inaga fog inaga fog oo moodno salax ama dhagax aynu moodno waa salax baynu odhan haadihi sakratun baynu odhan waa shay jismio meel fog sakratun magacan sakratuna baynu u bixinayna waxalkaa yaala waayo sakratun baynu u bixinay maxaynu sakratun ugu bixinay inaga dihnigeenna maxaa ku jiray inuu waxaasi maxa yahay salax inuu yahay kolkaa wixii dihniga inagaga jiray ayaynu sakra ugu bixinay qalbigu kaaga jira waxaasi inuu salax yahay kolkaa waa loo bixiya wixii qalbiga aad ku haysaa magaca loogu bixiya wixii unbaa soo dhaqaaqay oo inoo soo dhawaaday ama inagaaba u tagnay oo u dhawaanayba mar alla markaan u dhawaanay uun baan aragnay wixii wax nool inuu yahay ma baynu odhan mise magacii wuu isbedeley wuu isbedeley oo muxuu noqonayaa xayawaan noole xayawaan hadda maxaa magacan xayawaana shayga halkaa jooga aynu xayawaan u leenahay dihnigeenna dihnigeenu hadda ku jira kaasi inuu xayawaan yahay markii horena maxaynu sakro ulahayn dihnigeenu ku jira inuu maxay ahaa inuu sakro ahaa halkaasay la mareen wadaadka sheekhan kitaabkeennan qoray iyo iyo raaziba halkaasay la mareen waynu waanu sii soconnayo waan usii soconno waan usii u dhowaano shimbir baaban moodnayba maxaynu ku magacaabaynaa markaa haddana shimbir baynu ku magacaabi dee waad aragtaa waaba sii dhowaano insaan buuba noqdayba qof buuba noqday maxaynu ku magacaabi shay qura aya intaasoo magac aynu u bixinay mar sakra baynu ku magacownay oo sakraynu u isticmaalnay mar xayawaan baanu isticmaalnay mar daa'ir baanu isticmaalnay marna insaan baanu isticmaalnay isbedbedelada intan laeg waxay ka yimaadeen innaga dihnigeennii ayuu shaygani isku bedbedelaya halkaasuu la maray halka ay culimmadu leeyihiin war sidaa ma ahee waxa la eegayaa khaarijka oo shaygan khaarijka wuxuu yahay baa loogu magac daraa kolba khaarijka wuxuu yahay ayaa loogu magac daraa haddaad aduu khaldantana oo wuxuu yahay waxaan ahayn aad moodana ood sidaa ugu magac darto dee waa magacii baa kaa khaldamay laakiin sidiisa wuxuu yahay khaarijka ha la eego ayaa la leeyahay wallafdu lafdigii mawduucun waa la dejiyey lilmacnaa macnihii baa loo dejiyey addihniyi dihniga ahaa ee qalbiga ku jiray cala almukhtaari qowlka mukhtaarka ah marka aynu eegno ayuu yidhi talow haddaba macno kaste in lafdi loo dejiyaa ma waajibbaa mise waajib maaha macno kaste lafdi in loo dejiyaa ma mise waajib maaha horta ashyaada iyo alfaada yaa badan ashyaada iyo alfaada waxa lafdigan lagu hadlayo iyo waxyaabahan kale jira ee dee lafdi u baahan in loo sameeyo yaa badan waxyaabaha alfaada yar alfaada ayaa yar oo dee asmaada ilaahay oo qura aban garanaynaaba aayaddii qur'aanka ayadee suuratu ruum baynu garanaynaa alfaada yar kolka lafdi kaste lafdi eh, macno kaste in lafdi loo dejiyaa waajib ma aha macno kaste in lafdi loo dejiyaa waajib ma aha oo waxaad ku ogtahayba dee mar kaste waxbaad u baahanaysaa in la isticmaalo ama dunidu waxbay u baahan in la isticmaalo erey bixina la sameeyo ayaa la odhanaya marka waad arkaysaa in shay erey cusub loo bixinaya jiro ayaad helaysaa walaa yajibu ma waajibayo likulli macnan macno kaste uma waajibayo lafdun lafdi uma waajibayo bal limacnan macno ayuu u waajibi macnaha oo muxtaajin loo baahan yahay macnaha oo muxtaajin u baahan lilafdi lafdiga u baahan macnaha lafdi u baahda unbaa lafdi loo dejiniye macnaha aan lafdiga u baahnayn qasab maaha in loo dejiyo halkaa alfaada mabaaxisteediibuu usii araaranayaa welibana waynu haynaa walmuxkamu muxkamku oo alfaada ka tirsani almutadixu lmacnaa macnihiisu waa kuu cad yahay sida naska iyo daahirka oo kale waalmutashaabihu mutashaabiha oo lafdiga ka tirsani gayruhu waa ka macnihiisu una cadayn fil asaxi qowlka asaxa ah, waa ka macnihiisu una cadayn halkan wuxuu doonayaa inuu inoo sheego lafdigu inuu u qaybsamo muxkam iyo mutashaabih siduu ilaahay subxaanahu wa watacaala aayaddii suuratu aali cimraan ku jirtay oo inagu lahaayo laynoo tilmaamayey minhu aayaatun muxkamaat hunna ummulkitaabi wa ukharu mutashaabihaat qur'aanka waxa ka mida baa la yidhi aayaad muxkam ah oo iyagaa ummulkitaab ah iyo wa ukharu mutashaabihaat kuwa mutashaabih ah kolkaa muxkam iyo mutashaabihba lafdiga ayay soo gelayaan oo alfaadiibaa qaarna muxkama qaarna mutashaabiha wuxuu hadaba ku macneeyey muxkamka iyo mutashaabiha muxkamku waa ka macnihiisu waadixa yahay ee laba cali ayna ku wada hadlaynin mutashaabihuna waa ka macnihiisu una waadixa ahayn ama aan la garanayninba sida aliflaamiim oo kale ama xaamiim oo kale ama nuun oo kale ama qaaf oo kale alfaada suuradaha lagu bilowday bilowgooga waa ka la yidhaahdo markaad aliflaamiim leedahay allahu aclamu bimuraadihi bidalika ilaahay baa garanaya wey ma garanayno wey inagu ma garanayno laakiin ilaahay baa garanaya subxaanahu wa tacaala wlmuxkamu muxkamkii almutadixu lmacnaa macnihiisu kuu cad yahay weeyi hays odhanin almutadixu lmacnaa waa mudaaf iyo mudaafun ilayhiye maxaa mutadixa al loogu daray hays odhanin ila qaacidadii waad garanaysaa walmutashaabihu mutashaabihuna hayruhu kaa kayrkii weeyi macnihiisu uu cad yahay hayrkii fil asaxi qowlka asaxa asaxa ah waqad yuwadixuhu mutashaabiha inuu u caddeeyo ayaa la arkaa allaahu ilaahay libacdi asfiyaa'ihi kuwa uu doortay qaarkood inuu ilaahay u caddeeyo ayaa la arkaa halkana sheekhu wuxuu tilmaamay waqad yuwadixuhu allah waa mutashaabiha ilaahay wuxuu u cadayn karaa asfiyadiisa sida rasuulka oo kale sala allahu calayhi wasalam inuu garanayo qaaf ama la baray qaaf macnaheega ama xaamiim macnaheega way iska dhici kartaa buu ku leeyahay aayadda qur'aanka ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga hadlayeyna waalraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanaa bihi aayaddaa waynu ognahay ragga qaarkood xagga horay cadafka mariyaan oo waxay yidhaahdiin marka aayadda la macnaynayo faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna maa tashaabaha minhu ibtigaaa alfitna waibtigaaa ta'wiilih wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allaahu waraasikuun ragga qaar baa waraasikuuntaa allahdan hore ku cadfay oo waa halkan uu hadda kuugu ishaarayuu ku leeyahay waqad yuwadixuhu allaahu libacdi asfiyaa'ihi oo haddii araasikhuunada xagga hore lagu cadfo waxay ka dhigan tahay wamaa yaclamu ma garanayo ta'wiilahu macnihiisa ila allaahu iyo waraasikuuna fi lcilmi mooyaane laakiin waxaa loo badan yahay waraasikuuna fi lcilmida in dib loo jaro oo la yidhaahdo waraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanaa bihi kullu min cindi rabbina xaggaa dambe in la mariyo wlmuxkamu muxkamkii almutadixu lmacnaa macnihiisu kuu cad yahay weeye waalmutashaabihu mutashaabihuna gayruhu kaa gayrkii weeyaan filasaxi qowlka asaxa ah waqad yuwadixuhu allah ilaahay inuu u caddeeyo ayaa la arkaa libacdi asfiyaa'ihi asfiyadiisa iyo dadkuu doortay qaarkood wallafdu lafdiga ashaa'icu ummadda ku dhex faafay ee aad dadku isticmaalo laa yajuusu ma bannaana wadcuhu wadcigiisu ma banaana limacnan macno loo wadciyo macnaha oo khafiyin ka qarsoon cala alcawaami dadka cawaamta ee dadweynaha ah wuxuu sheekhu halkana ku tilmaamayaa lafdiga shaa'ica ee dadku ay isticmaalaan inaad idicaysato wadcigu de maaha wadciga laftiisu ma banaano odhan mayno iddicaa'ulwadci baan banaanayn inaad sheegato in loo dejiyey macno dadku dadweynuhu ayna aqoon lafdigan inaad tidhaahdo war sidaa dadweynuhu u yaqaaniin si aan ahayn baa loo dejiyey waa lafdi hadda dadku wada isticmaalaan ma banaana buu kuleeyahay waayo sidan dadku ay u isticmaalayaan ee dadku ay u garanayaan ayaad u qaadanaysaa laakiin inaad idicaysato sidaasi ka leexsan ayuu kuu diiday walafdu lafdigii ashaa'icu ku dhex faafay waa dadka khawaasta iyo cawaamtaba uu ku dhex faafay laa yajuusu ma banaana wadcuhu iddicaa'u wadcihi dejintiisa inaad sheegato limacnan macno loo dejiyey macnahoo khafiyin qarsoon cala alcawaami caamada ka qarsoon de nin kastiba aayad qur'aan si kale ku macnayn lahaa markaasu odhan laha aayaddan looma dejin sidaa dadweynuhu ku macnaynaye sidaa kalea looga jeedaa buu odhan lahaa waa khatar ka qowli muhbit اlxaal ragga xaalka waxa la yidhaa sugaya qowlkooga oo kale weeyi xaal kelmad xaal la yidhaah baa jiro oo inta badan qoladan falsafaduna aad bay uga waramaan ka qowli muhbit alxaal xaalka kuwa sugaya qowlkooga oo kaleba weeyi maxay qoladaasi ku qowleen waxay yidhahdeen alxarakatu manan yujibu taxaruka daati alxarakatu xarakada oo dhaqdhaqaaqa ihi macnan waa macno yuujibu waajibiya taxaruka daati daatada oo jismiga iyo dhaqaaqa uu samaynayo falsafadda marka la eego waxay yidhaahdeen ashyaadu labuunbay noo yihiin waa sida loo badan yahay waxay noo yihiin shay mawjuuda oo jira iyo shay macduuma oon jirin wax jira iyo waxaan jirinuun waaas ama waa wax jira ama waa waxaan jirin wax udhexeeyaa ma jiro waxaan jira iyo waxaan jirin wax udhexeeyaa ma jiro haddaba niman falsafada ka tirsan baa yidhi anagu waxaanu ognahay bay yidhaahdeen wax jira iyo waxan jirin wax udhaxeeya oon jirinna haddana jir de aan midna la odhanaynin waa xaal bay yidhaahdeen waxa dhexda taagan ee waxa jirana aan ahayn waxa aan jirinna aan ahayn ee labada waasidada u ee dhexeeya waa xaalka bay yidhahdeen xaalku waa maxay haddaba waxay yidhaahdeen waxyaaba xaal ay u yaqaaniin baa jiro oo ah xarakada jidhku markuu dhaqaaq sameeyo dhaqaaqa waa la garanaya waa intiqaalu ljismi baa min makaanin ilaa makaan oo kale ama min xayizin ilaa xayizin oo kale waa jidhkaagu markuu ka dhaqaaqo meeluu meel kale u dhaqaaqo horta jidhkaagu waa wax jiradee dee se wax jira ma aha haddaba dhaqaaqu waa maxay xarakadu waa maxay xarakadu waxay yidhahdeen waa shay qarsoon oo aynaan arkaynin oo waajibinaya jidhku inuu dhaqaaqo waajibinaya kolka waxay kala saareen taxaruka iyo xarakada ayay kala saareen waa kelmad aad u adag runtii taxaruka iyo xarakada xarakadu waa dhaqaaqiyo dhaqaaqu waa shay macduumna ma aha mawjuudna ma aha waana shay qarsoonon la arkaynin isagaana waajibiyo keena inuu jidhku dhaqaaqa bay ku leeyihiin dhaqaaqan jidhku isagaa keenayo waajibina haddaba waxaa dhaqaaqa jidhka waajibiyey waxaas anagu mawjuudna uma haysano macduumna uma haysano wax waasita ah oo khafiya ayaanu u bay yidhahdeen eeg waa arin adag moogtahay walafdu lafdiga ashaa'icu faafay ee dadka ku dhex faafay ilan xarakada dee dadku sibay u yaqaaniin walafdu lafdiga ashaa'icu faafay laa yajuusu ma banaana wadcuhu iddicaau wadcihi in la sheegto limacnan macno loo dejiyey macnaha oo khafiyin ka qarsoon cala alcawaami dadweynaha ka qowli muhbit alxaal xaalka kuwa sugaya qowlkooga oo kaleba way ay yidhaahdeen alxarakatu xarakadu macnan waa macno qarsoonoon la arkayin yuujibu wuxuuna waajibiyaa taxaruka daati daatadu inay dhaqaaq samayso oo meelay ka dhaqaaqday meel kala tagto mawjuud iyo iyo macduumtoona maaha bay leeyihin marka in sha allah halkaasuu inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam